بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa cabdiraxmaan ibna cawf saxaabiga lagu magacaabo cabdiraxmaan ibna cawf baaraka allaahu laka fiima acdayta ilaahay ha kuu barakeeya waxaad bixisay wabaaraka allaahu laka fiima amsakt waxaad ceshatay ood haysatayna ilaahay ha kuu barakeeyo waa min ducaa'i rasuul nebiga ducadiisa lahu cabdiraxmaan ibni coof uu ugu duceeyey wayna noo imaan doontaa munaasabadii ay ku timid huwa asagu axadu athamaaniya waa sideedii mid ka mid ah assaabiqiina ee u hormartay ila alislaami islaamka xaggiisa sideedii mid ka mida ayuu ahaa ee saabiqiintee u dhaqtantee u tartantee u hormartay ee islaamnimada qaadatay wa axad alcasharati tobankii mid ka mida ayuu ahaa almubashiriina ee loogu bishaareeyey biljannati jannada idan cabdiraxmaan ibni caf wuxuu ka mid yahay tobankii jannada loogu bishaareeyey mid ka mid ah wa axadu sittati lixdii mid ka mida ayuu ahaa oo asxaabi shuuraa asxaabtii shuurada iyo la tashiga yowmi ikhtaar maalintii doorashada alkhaliifati ee khaliifkii bedeli lahaa bacda alfaaruuqi lixdii nin ee loo tala saaray ee loo wakiilay inay shuurada sameeyaan si loo doorto khaliif bedela cumarulfaaruuq markuu dhintay kadib mid ka mida ayuu ahaa wa axadu nafari kooxdii mid ka mida ayuu ahaa alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yaftuun kuwa fidyooda oo jawaaba fi lmadiinati magaalada madiina koox magaalada madiina fatwo ii jawaab ka bixin jirtay mid ka mida ayuu ahaa wa rasuulullaahi rasuulkii allana salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xayun uu ahaa mid nool qaa'imun taagan bayna dahraani lmuslimiin muslimiinta dhexdooda muslimiintoo nebiga dhex jooga intii jawaabta fatwada bixinaysay mid ka mida ayuu ahaa kaana ismuhu magaciisa waxaa la odhan jiray fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga cabdi camar baa la odhan jiray cabdi camar baa la dhihi jiray falamaa aslama markuu islaamayna dacaahu rasuulu rasuulka ugu magac daray alkariimu sharafta lahaa cabdiraxmaan nebigaa cabdiraxmaan u bixiyey laakiin in allaala intii jaahiliga lagu jiray cabdi camar baa la odhan jiray oo magacaalkaan la ogolayn cabdi cali iyo cabdi cumar iyo cabdi faarax iyo cabdi deeq iyo wixii la mid ah cabdigu waa inuu magaca la raacaa sida loogu talagalay cabdiraxmaan iyo cabdullaahi waa ah magacyada alla midka loogu jecelyahay subxaana wa tacaala aftiisa sidaa darteed baa cabdi camar laga bedelay cabdiraxmaan buu u bixiyey rasuulka markuu soo islaamay daalikum kiina huwa cabdiraxmaan ibni cawfin waa cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo wa ardaahu allah raali geliye aslama wuu islaamay cabdiraxmaan ibni cawf qabla an yadkhula intuusan gelin ka hor alrasuulu اlkariim rasuulka sharafta leh daar alarqam arqam daartiisa intuusan gelin ayuu islaamay waxaad fahmi kartaa dadka islaamka ugu horeeyey inuu markaa ku jiray waayo daarta arqam waa daar maka ku tiilay rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa islaamka si tartiib tartiiboo qarsoodi ah dadka loogu sheeg sheegaayey waayo dacwadu waxay soo martay xilli siri ay ahaydoo la qarinayey sidaa darteed rasuulka waxa uu ku dhuumaalaysanayay inay ku jireen daarta arqam wadalika arrintaana waxay ahayd bacda islaami sadiiq sadiiq rumayntiisii ama markuu abuubakar soo islaamay kadib biyowmayni itnaynin laba maalmood keliya laba maalmood ayuu markaa abuubakar islaamka ku jiray walaqiya wuxuu kala kulmay cabdullaahi cabdiraxmaan waaye min alcadaabi xagga cadaadiska iyo cadaabka oo fii sabiili illaahi ilaahay dartii loo cadaabahaya maa laqiyahu wixii ay la kulmeen almuslimuuna alwaluuna muslimiintii hore muslimiintii awaa-isha ay horhoreeyey waxyaabihii ay cadaab ahaan iyo dhibaato kala kulmayn ayuu kala kulmay asagana fa fasabara wasabaruu wuu sabray cabdiraxmaan ayaguna way sabreen wahabata waa sugnaaday cabdiraxmaan wahabatuu ayaguna way sugnaadeen wasadaqa waa rumeeyey wuu ka run sheegay wasadaquu ayaguna way ka run sheegeen islaamkoodii ayuu rumeeyey islaamkiisa ayaguna way rumeeyeen muslimiinta cadaabiskaa iyo dhibaatadaa ku dhacay ma zaczacin ma ka laabanin balse wuxuu ku sugnaaday muslimiintii waxay ku sugnaayeen oo kale walaqiya wuxuu kala kulmay waa cabdiraxmaane min alcadaabi xagga cadaadiska iyo cadaabka fii sabiili illaahi ka soo gaaray ay qurayshi ku haysay maa laqiyahu wixii ay la kulmeen oo kale almuslimuuna alwaluuna muslimiintii horreeyey fasabara cabdiraxmaan ibni cafuu sabray wasabaruu sabaruu mu'miniintii kale way sabreen ayagana wahabata waa sugnaaday cabdiraxmaan wahabatuu ayaguna way sugnaadeen wasadaqa waa rumeeyey cabdiraxmaan wasadaquu ayaguna way run sheegeen wa fara waa la orday bidiinihi diinkiisa ayuu la baxsaday ila alxabashati dhulka xabashada ayuu la aaday kamaa fara say u firxadeen oo kale ama ay ula carareen kaiirun in badan oo minhu muslimiinta ka mid ah bidiinihi diinkiisa uu la orday qof kastoo muslimiinta ka mid ahaa maalinta cadaadiska iyo dhibaatada markuu yimid ayuu rasuulku amray inay xabasho isaga hijroodaan waatuu yidhi haddaad aadi lahaydeen dhulkaa xabasho boqor ayaa ku nool caadil ah agtiisan aan dadka lagu dulminin laba hijradood weliba xabasho laba mar bay aadeen dadka muslimiinta ah marka kalena waxaa la aaday madiina walamaa goortii adina adina walamaa goortii udina loo idmay lirasuuli rasuulkii wa asxaabihi asxaabtiisa bilhijrati hijradii ila almadiinati magaalada madiinay u hijroodeen kaana cabdiraxmaan wuxuu aha fii aliicati muhaajiriin nimankii muhaajiriinta kuwa safka hore kaga jiray buu ahaa daliicadu waa dadka ugu hor horeeyee dhaqso baxay aladiina haajaruu u hijrooday lilaahi io wa rasuulihi alla dartii iyo rasuulka dartii u hijrooday mar allaala markii nebiga la fasaxay oo loo idmay asagii asxaabtiisa bilhijrati ila almadiinati inay magaalada madiina u hijroodaan kaana cabdiraxmaan fii daliicati muhaajiriin buu ka mid ahaa nimankii muhaajiriinta aladiina kuwaasoo haajaruu u hijrooday lilaahi ilaahay dartii iyo wa rasuulihi rasuulkiisa inay garab istaagaan dadkii u baxay walamaa akhada arasuul rasuulku markuu guda galay walamaa akhada arasuulu salawaatu ullaahi calayhi naxariisyaalka alla dushiisa ha ahaatee markuu rasuulku bilaabay ama uu guda galay yuakhii inuu walaaleeyo bayna almuhaajiriina waalanshaari nimankii muhaajiriintaee maka ka soo hijrooday iyo nimankii ansaareed ee gacanta u fidiyee madiine ku soo dhoweeyey aakha wuxuu walaaleeyey baynahu cabdiraxmaan beynkiisii wa bayna sacad ibn rabiic sacad ibnu rabiic ninka lagu magacaabo alansaariy ee reer ansaare ahaa radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee markii dadka labalaba loo walaalaynayey magaalada madiine laysugu tegey sacad ibn sacad ibnu rabiic oo reer madiine ahaa ayaa waxaa lala walaaleeyey cabdiraxmaan ibni cawf oo reer maka markaa ahaa waayo taa waxyaabaha ugu waaweynaa ee nebiga qabtay bay ka mid ahayd rasuulka howlaha ugu waaweyn ee madiine markuu tegey uu qabtay waxaa ugu horreeyey inuu masaajid aasaasay waxaa ka mid ahaa dadka inuu walaaleeyey nimankii muhaajiriintii ansaarta xataa waa laysku dhexli jiray walaaltinnimadaasaa laysku dhexli jiray ilaa markii dambe la diiday oo ay soo degtay aayado kale oo lagu nasaqaayo dadka raximyada u saaxiibkii dhalasho keliya markaa laisku dhexlaayo laakiin markii hore hijra markaa laisku dhexli jiray wuxuu walaaliyey rasuulka baynahu cabdiraxmaan iyo wa bayna sacdin rabiica alansaari radia allahu canhu faqaala sacd sacadaa liakhiihi walaalkii cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi liakhiihi cabdiraxmaan bni cawf ay ukhaya walaalkeeyo yaa ukhaya walaalkeeyow ana aniga akaru baan ahay ninka ugu badan ahli lmadiinati madiine ehelkeeda maalan hantida ninka ugu xoolaha badan baan ka mid ahay wa cindii agtayda bustaanaani laba beerood baa ahaatay buu yidhi wali imra'ataani laba xaasna waan leeyahay fandur fiiri ayu bustaanaya labadeeda beerood tii axabbu loogu jecel yahay ilayka xaggaaga ku soo wareeg beeraha labadooda mid allaala midda ku cajabgeliseed isdhaxda middan baa ugu fiicane xaggaaga loo jeclaado fiiri buu yidhi fandur eeg ayu bustaanaya labadayda beerood axabbu midda ilayka loogu jecel yahay xaggaaga xataa akhruja ilaa aan kaaga soo baxo laka adiga canhu xaggiisa ilaa wixii ii jira iyo alaabtaydii aan ka soo baxsadoon kuu dhaafo adiga waay iyo labadayda xaas mid ka mid ah tii allatii tii dheh ardaa raalli laga noqdo cindaka agtaadood la dhacdood jeclaysatana fiiri xataa utalliqahaa ilaa aan kuu talaaqa laka adiga oo markii ciddo baxdana guursa buu yidhi ilaan walaaltinimo dhab ah ayaa dhacday maalinta ee naagaha laysku furo heer waxay gaadheen saxaabada walaaltinimada ilaahay u sameeyey hantida iyo beeraha isi siiyaan qaala cabdiraxmaan cabdiraxmaana liakhiihi walaalkii alansaariy ee reer ansaareed ahaa waa sacad ibnu rabiice wuxuu ku yidhi baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo fii ahlika wa maalika reerkaaga iyo maalkaagaba allah kuu barakeeya buu yidhi beerna ha isiinin naagna ha ii furin rabbi ha kuu barakeeyo walaakin laakiinse dullunii waxaad itusisaa cala asuuqi suuqay tusi buu yidhi waa xamaalanaa waa shaqaysanayaa shaqa sharaf leh walaakinii laakiinse aniga waxaan kaa codsanayaa dullanii inaad itusiso cala suuqi suuqa la itusi buu yidhi fadallahu wuu tusiye calayhi suuqii fajacalahu wuxuu gudo galay cabdiraxmaan yatajiru inuu bayc mushtaraayo yatajiru inuu ganacsanayo dhalo subga ayuu haystay waa iibiyey faa'iido yar baa u soo kartoo labuu soo gatay waa sii gaday faa'iido tii ka badan yatajir macnaha inuu bal wax gedgedinaayo uu tijaaraysanayuu guda galay watafiqa wuxuu guda galay yashtarii wayabiicu inuu soo gadanayo iyo inuu iibinaayo yashtarii wayabiicu inuu soo ishtaraysanayo soo iibsanaayo iyo wayabiicu inuu gadaayo waxbuu soo qaadayaa waa waa soo gadanayaa waa sii gedayaa faa'iida oo koraysaa warabaxa inuu inuu rabaxayo warabaxu inuu ribax markaa helahayo oo waya oo wayaddakhir marka uu kaydsanayo wayaddakiru uuna meel dhiganayo wuu ribxayaa meel buu dhiganayaa waa faa'iidaya faa'iidii buu meel dhiganayaa lafii wax ka cunaya in badan buu haddana in yar buu haddana ku sii celinayaa saasuu markaa guda galay waa sida loo baahan yahay waa arrinta qiimaha iyo wanaagga ku jira waa waxa dawarsiga iyo tuugsiga ka wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalam in badan buu shaqadu ammaanay ee uu yidhi qofka inuu xoogsado weliba intuu qaato faas iyo xarig uu tago duurka qoryo uu dhabarkiisa ku keeno uu suuqa keeno uu goobogoobeeyo kabacdina uu gado wixii ka soo baxana naftiisa uu kaga maarmo dadka waxa gacantooda ku jira yaa oga khayr badan intuu dadka dawarsan lahaa ha siiyaana ama ha u diidaani weliba mid kasta miday ka dhib badan tahay waaye rasuulku wuxuu yidhi inuu xarig qaato uu qoryo soo guro uu dhabarkiisa ku soo qaado taasi maxaa ka fudud intuu shaqaalo dirsado xa imtiqaana qoryo loo soo guro dhabarka qaaditaankiisa dameer amase baawur hadduu soo saaro way ka sahlan tahay midba miday ka culus tahay buu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam weliba markaad intad qoryaha keento aad maqaayad geyso iyo naagaha tinaarka muufada hal mar loo rogo oy jumlo kaaga qaataan way ka fududahay laakiin rasuulku wuxuu dhahay inuu xismeeyo goobogoobo u dhiga suuqa kabacdina bacdina islaamtii maado boqol laga iibsado koo laga iibsado maanta laga iibsan waayo way ka dhib badan tahay markaad hal mar jumlo u bixiso marka midba shaqada ay ka dhib badan tahay buu u tilmaamay taasaa ka khayr badan intuu intuu dadka dawarsan lahaa ha siiyaan ama ha u diidaani suuqay tusi buu yidhi naagtaadana hayso ha iska furin beertaadana haysee ha iiga soo bixin ee suuqa itusi dallhu calayhi suuqii buu tusiyey fajacala yatajiru inuu ganacsanayo wax gedgedin ayuu guda galay ayuu bilaabay watafiqa yashtari waayabee inuu soo iibsanayo iibinayo ayuu guda galay oo yarbaxu u ribxayo wayaddakiru uuna meel dhiganayo kuma ciyaarina qaad iyo jaad iyo waxyaaba kumuusan cunin nin meel fiican dhigtay buu noqday hantidii u soo baxday wamaa huwa madaxaanin xaaladii oo kama soo wareegan ilaa qaliilun in yar maahane xataa ijtamaca ilaa ay ururtay ladayhi agtiisa mahru imra'atin naag meherkeeda fatazawaja waaba guursadayba ka warrama walaalayaa soo caqli maaha waaba guursadayba meher naag intuu meher noqonaysa ayuu shaqaystay oo meel dhigtay kabacdina waa uu guursaday wajaaa ilaa rasuuli illaahi wa jaa'a ila arasuuli rasuulkii ayuu u yimid calayhi asalaatu wassalaam wa calayhi tiib asagoo carfaaya marka tiib ayaa ka muuqday aharu sufri waadaa qaarkood baa tilmaamay waxyaabaha gabdhaha habeenka marka la gelbiya aroosku yihiin wax sharax sharax iyo wax birqbirqa wajiga looga fardhiyaa kiyaa markaad u dhadhowaato adigana wax kaa soo gaargaaraa kii asagoo marmarsanoo wixii leh yuu bannaanka u soo baxo nebigu arkay faqaala lahu rasuulu rasuulku wuxuu u yidhi salawaatu اllaahi calayhi ma wuu yaabay rasuulka sal اllau alayh wasalam waa kelima tacajub ah mahyam yaa cabdaraxmaan wahiya kelima yamaaniya waa kelimad yamaani ah tafiiddu waxay faa'iidaysaa tacajubiyaad markaad wax yaab aragto yaa la yidhaahdaa xaaladda mahayam maxaa dhacay war waa maxay yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow waxaan rag dumarka lagu yaqaanaaye waa maxay waxaan qaybka heesaa usoo udgahaya waa maxay baa la yidhi kelimad luqad yamaani ah waaye tafiiddu waxay faa'iidaynaysaa tacajub faqaala wuxuu dhahay tasawajtu waan guursaday rasuulkai allah meeshaasaa laga yaabaa inay iga soo raacdeen tasawajtu waan guursaday faqaala wama acdayta maxaad siisay zawjataka naagtaada oo min almahri meher ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ah dadka soomaalidu aad uma tixgeliyaan meherka laakiin xubinta adeer iyo abti ducadiisa iyo eedo wixii la sii lahaa iyo taasay qiimeeyaan waxa la qiimeeyey waa gabadhan farjigeed waxay ku banaysato walaalayaa wax meher bixi waaba nagu yaryihiin ba hadda haddii lasfiiri inta naaga qabtaa haddii laisdabagalgalo waxaa la weynayaa qof meher bixiyey mar allaala marka islaamtu dhimatuleh meeray igu laheede see yeelaa shiikow marka saabaa laga fiican yahay waaatu nisaaa saduqaatihina nixla dumarka meherkooda siiya buu dha ila subxaana watacaala waayo waa waxa keliya ay gabadhu farjigeeda ku banaysatay waa waxaad ku xalaalaysateen waa meherka hadday caawa dhahdo ayadoon furiin iyo waxba jirin iyo dagaal meherkayga halkaa iisoo dhig haddii kaa sariirtaasaad seexanaysaa waa ka tegaysaa xaq bay u leedahay inay dhahdo laakiin inta badan gabdheed ma yaqaaniin haddii meerkeeda la siici ku leedahay madaxaygii soo raacsii hadda laakiin waxbay fahmeen wamaa acdayta ma eh, wuxuu yihi rasuulka tasawajtu faqaala wamaa acdayt maxaad siisay zawjataka naagtaada oo min almahri mahar ah qaale wuxuu yidhi wasna nawaatin nawaat wax la eg nawaat miisaankiisa oo min dahabin nawaada waxa waaye laf timireed lafta timirta ah oo miisaan la saaray culayskeeda intuu la eg yahay garaam oo dahab ah ayaan mir uga dhigay buu yidhi waa wax aad iyo aad u yar wasna nawaatin laftimireed wasankeeda iyo culayskeeda oo min dahabin dahab ah qaala awlim weliimey buu yidhi marka walow bishaati riba ha ahaatee baaraka allaahu laka allah kuu barakeeya fii maalika maalkaaga hantidaada allah kuu barakeeya cabdiraxmaanow ummadda ka farxi oo waxaad u samaysaa weliimo weliimo curs baa la yidhaahdaayo waa weliimada arooska way fiican tahay haddii laba neef ama saddex neef la gowraco waayo walow bishaatin buu rasuulku yidhi riba ha ahaatee haddaanu tasarufii cunto la daadaadinayo aysan jirin weliimo in la sameeyo aad bay u fiican tahay weliba weliimada arooska meel weyn bay diintu gaarsiisaayo qof allaala qofka inta weliimo aroos looga waco aan ajiibin faqad casaa abalqaasim nebiguu ku caasiyey sala allahu calayhi wasalam waa shay muhiim ah farxadda inaad kala qayb qaadata walaalkaa iyo saaxiibka waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay garabkiisa inaad istaagto kaarka lagu aroosyada beryahan la sameeye marka lagu keeno waa inaad ajiibi kartaa haddiise meesha munkar iyo xumaan iyo fisqi iyo muusig iyo balaayaysa markaad jirin laakiin haddii khayr iyo wanaag uu jira waa inaad ajiibtaa marka wasna nawaat min adahab waxaan ka faa'iidaysanaynaa meherka yaraantiisa inuu qiimo ku jiro meherka wax allaala wixii yar ayaa barako badan si xadiisku tilmaamay gabar walba gabadha kale intay ka meher yar tahay way ka aroos barako badan tahay mid kastaa midda kale intay ka meher badad badan tahayna mar walba waxaa khayrku ku jira iyo barakada ta yar laakiin dumarka kama reebtoona wax allaala waxay doonaan inay meer ka dhigan karaan sida cumar uu tilmaamay maalin gabdhaha nebiga wixii meer looga dhigay shan boqolo uuqiyadood wax ka badan oo meer gabdhaha looga dhigi kara male buu yidhi gabar yar baa istaagtoo tiri ma ilaahayaa na fasaxaya waxaan doonna inaan sheegano aadna manoo diidaysaa cumarow wa aataytum ixdaahunna qinaaran soomaliila subxaana wa tacaala qindaarku waa xoolo fara badan ilaahay baan u tooba keenay buu dhaa cumar gabadhaa warkeeda raaca idan mar walba gabadha waxay doontay sheegan kartaa laakiin waxaa fiicana la leeyahay meerka yar kaasaa markaa baraka badan kaasaa markaa barako badan awlin buu yidhi rasuulka weliima samay walow bishaatin rib ha ahaatee wax kale haddaad u weyso war walaalaha ka farxi ri'uqal baaraka allaahu laka allah kuu barakeeya fii maalika qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi faaqbalat way soo qaabishay addunyaa adduunka calaya korkeyga adduunkaabay soo doontay buu yidhi xataa ra'aytunnii ilaa aan is arkay low rafactu haddaan kor u qaada xajaran dhagax latawaqactu waxaan filayaa an ajida inaan ka helo taxta hoostiisa dahaban aw fidatan dahab ama fida dahab ama qalin baa laga yaabaa inaan hoostiisa ka helo haddaanba dhagax xataa kor u qaado ama dahabaa ku jira ama fida ujira ku jira waayo waxaan tawaqicinayaa oo niyaddayda ku soo dhacayseen u malaynayaa haddaan dhagacba rafacon kor u qaado inaan xaaladaa marka helayo ajidu taxtahu dahaban aw fidatan ama qalin wa fii yowmi badrin maalintii dagaalkii beder jaahada wuu jihaaday cabdiraxmaan ibna cawf ilaahay dartii xaqa jihaadihi jihaadkan u xaqnimo badan faardaa wuxuu dilay caduw allah cadowgii ilaahay cumeer bin cusmaan bin kacab adtayib ninka lagu magacaabaayey ninkaasna waxaa dilay cabdiraxmaan ibni cawf wafii fii yowmi uxudin maalintii uxudna habata wuu sugnaaday xiina waktigii zulzila la ruxruxay ay ruxruxantay alaqdaamu gondihii markay lugihii sugnaan waayeen cabdiraxmaan ibna cawf wuu sugnaaday wasamada wuu qotomay samedka wuu sugnaaday un waaye xiina waktigii farra ay carareen almunhazimuuna kuwii jabay maalintaa jab baa yimid rasuulka amarkiisa inta la khilaafay konton qofood uu buur saaray buu dhahay ha ka soo degina xataa haddaad aragtaan haade oo hilibkeena cunayso mar allaala markii muslimiintii ay guulaysatay oy khaniimadii aruursanayaan bay dheen raggii war waa la adkaaday alkhaniima alkhaniima cabdullaahi ibnu jubayr baa madax u ahaayo celiyo dha war habixina nebiga amar buuna siiyey maya rasuulku ulama jeedin meesha iska saarnaadee waa la guulaystay way dhammaatay bay dhaheen in baa soo degtay khaalid ibna welid baa intii buurta ku hartay soo laayey ku soo kor degay muslimiintaoo khaniimada saa u aruursanaya mid carara iyo mid kalay wada noqdeen dhammaantoodba id tusciduuna walaa taluuna calaa axad waa rabbi yidhi subxaana wa tacaala waad cararteen qof gadaal soo fiiriyeyna ma jirin waktigaa cabdiraxmaan muusan cararin xiina fara almunhazimuuna wakharaja wuu ka soo baxay min almacrakati goobtii dagaalka wafiihi asagoo korkiisu ay ku taalo bidca wacishruuna dhowr iyo labaatan jarax jarxan oo dhaawaca bacduhaa qaarkood camiiqun ay xeel dheeraayeen dhaawacyadaa qaarkood aad bay u cuslaayeenoo tadkhulu fiihi waxaa gelaysa yadu rajul nin gacantiisa dhaawaca qaarkii gaaray mar allaala marka la fiiriya way godatay gacanta ama dhabarka meeshay uga tiilayba intaa kabacdi gacan qof way gelaysay walaakin walaakina laakiinse jihaada cabdiraxmaan ibni cawf binafsihi naftiisa uu ku jihaaday asbaxa waxay noqotay yucaddu qaliilan mid lagu tiriyo wax yar dagaalkaas uu gelahaya wax ma noqonayaan idaa qiisa haddii loo barbar dhigo bijihaadihi bimaalihi maalkiisa jihaadkuu ku bixiyey waxyaabaha uu xoolihiisii ku qabtay wax yar bay noqonayaan wixii naftii uu ku sameeyey fahaa huwa waa kana odaa rasuuli illaah rasuulkii alla daa rasuulu اllaahi salawaatu اllaahi wasalaamu calayh yuriidu wuxuu doonaya an yujahiza inuu diyaargareeyo sariyatan koox koox inuu diro ayuu rabay nebiga fawaqafa fii asxaabihi asxaabtiisii buu dhex istaagay wa qaala wuxuu dhahay tasadaquu war way wax la baxa tasadaquu sadaqaysta fa inii uriidu waxaan doonayaa an abcafa bacsan inaan bacdi dire inaan ciidan diraan doonayaa fabaadara cabdiraxmaan ibni cafa ordayo wuxuu u degdegay ilaa mansilihi gurigiisa wacaada wuu soo laabtay musrican asagoo soo degdegaya wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah cindii arbacatu aalaafin afar kun ba agtayda taala alfaani minha laba kun oo kamida aqrabtuhumaa waxaan u amaansaday rabbii rabbigay wa alfaani laba kunna taragtuhaa waxaan uga soo tegay liciyaali ciyaalkayga afartuu hayeyna qaybna ilaahay buu u amaansaday subxaana watacaala sadaquu u baxsaday qaybtii kalena ciyaalkiisuu usoo dhaafay faqaala rasuulu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi baaraka allahu laka fiima acطayta wabaaraka allahu laka fiima amsakta munaasabadaasay ku timid marka labadaad baxsatayna allah kuu allah kuu barakeeyo labadaad reebatayna barako allah kugu daro waa duca nebi sala allahu alayh wasalam khalaas wax u dhimani markaa ma jiro walamaa cazama markuu goostay alrasuulu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam calaa gaswati tabuuka tabug duulaankeeda wahiya aakiru gaswa duulaankii ugu dambeeyey hazaaha fii xayaatihi noloshiisa uu duulay bay aheede kaanat alxaajatu danta iyo xaajada iyo baahida ila almaali maalka loo qabay waxay ahayd laa taqilu midaan ka yarayn can alxaajati ila alrijaal danta iyo baahida ragga loo qabay maalintaa xagga hantidana baahi baa loo qabay fa jayshu ruum ruum ciidankoodii waafiru lcadad aad bay u tiro badnaayeen kahiir اcudad aad bayna ugu badnaayeen cudadu waa waxa lagu dagaal galo wاlcaamu sanadku fi اlmadiinati caamu jadbin sanad abaareed buu ahaa wالsafaru safarka طawiilu safar dheer buu ahaa wlmunatu waxyaabahay muunada la haystana qaliilatun way yaraayeen muunada waa zaadka ama sahayda iyo waxyaabahay haysteenna way yareen wاrawaaxilu aqalu rawaaxisha iyo gaadiidka lagu safraayeyna way yaraayeen xataa ina nafaran ilaa koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah jaa-uu ay u yimaadeen ila arasuuli rasuulka yas'aluunahu ayagoo su'aalanaya fii xurqatin xurqo ayagoo weydiisanaya fii xurqatin ayagoo weydiisanaya an ya'khudahum macahum inuu qaado rasuulka sal alla alayh wasalam inuu rasuulku ay weydiisanayeen wax un inuu siiyo taasuu nebiguna uu ku qaada micigooda macahu asaga micigiisay kula baxaan faraddahum waa celiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam liannahu maxaa yeele lam yajid muusan u helin cindahu agtiisa maa yaxmiluhum wuxuu ku xambaara calayhi maagaa korkiisa fatawallow way iska jeesteen wa acyunuhum indhahooduna tafiidu ay ka daadanaysa min addamci ilin xasanan murug an laa yajiduu inaysan helin maa yunfiquun waxay ku baxaan ama ay ku nafaqeeyaan fasumuu waxaa loo bixiyey bilbakaa'iina kuwii ooynayey ooyayayaal baa loo bixiyey baa la yidhi oodliqa cala aljeishi ciidankaana waxaa loogu magac daray ismu jeishi alcusra sida qur-aankuba tilmaamay yowmu cusra waa la magacaabaa jeish cusra ah ama jeiskii culayska ahaa cinda daalika markaa agteeda amara wuxuu faray alrasuulu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam asxaabahu asxaabtiisa binnafaqati inay la baxaan wax fii sabiili اllahi dar allay ula baxaan war ilaahay dartii wax u bixiya buu yidhi iyo waxtisaabi daalika inay arrintaa ugu ajir xisaabsadaan cinda allahi alla agtiisa fahabba almuslimuuna muslimiintii waa booday yastajiibuuna ayagoo ajiibahayoo maqlaaya lidacwati الnabiyi nebiga yeeritaankiisa calayhi الsalaatu wassalaam wa kaana fii طaliicati اlmutasadiqiin dadka mutasadiqiintaee wax la baxay waxaa safka hore uga jiro aliic iyo horay u ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf oo aan rabnay oo ah saxaabiga aan qisadiisa baranayno faqad tasadaqa wuxuu sadaqaystay bimi'atay uuqiya laba boqol uuqiyadood oo min adahabi dahabu maalintaa dhiibay faqaala cumar ibn khaaab baa lilnebiy nebiga ku yidhi calayhi الsalaam inii anigu rasuulkii allah laa araa arki maayo cabdiraxmaan ilaa murtakiban iman inuu dembi ku dhacay maahane murtakib inuu koray ee uu sameeyey uu ku dhacay iman dembi waayo famaa taraka liahlihi shay-an waxba ciyaalku soo tegin sadaqan baxsana markaad leedahay xataa waxay ciyaalku u baahan yihin sadaqa ma galo waxaad bixinaysaa wixii ciyaalka ka ziyaadee ka badan waatay ilaahay tilmaamay wayas'aluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcaf waxay ku weydiinayaan maxaan bixinaa wixii idinka ziyaado noqda bixiya buu dhaha ilah subxaana wa tacaala cilmihiyaa oynayo baahan ziyaara wax ku bixinaa cidkaa yeelaysa ma laha saa darteed waxaad bixinaysa ha noqdo wixii fardigaaga iyo ilmahaaga iyo ehelkaaga ka bata kaasaa la bixiyaa wixii ka soo haray waa maya nin baa nebiga u oo dhaha yaa rasuulla diinaar baan haayaa cun buu dhahay ku kalaan hayaa xaaskaaga sii ku kalaan haayaa ilmaha sii ku kalaan haayaa meeshaa doonto ka bix buu dhahay intaasaa u darnayd sal alla alayh wasalam qofka waxaa dembi ugu filan inuu dayaco dadku isagu quudiyo shaqadan aad aadayso waxaan aad soo kasbanayso guriga aad keenaysaa sadaqa ah qofkii u niyeysta buu dhahay nebiga sal alla calayh wasalam waxa xaaskaaga afkeeda aada yeesho sida xadiis tilmaamay darajaa lagugu qoraya waana kuu sadaqo xataa maa tajcal fiifa imra'atika naagtaada afkaada waxaad geliso xataa ay fuqahadu ama muxadisiintu qaar ay dhaheen waa inta malcaqa ama gacantaada raashin aad ku soo qaado afka xaaska aad u geliso sadaqaa lagu qorayaa waa looga horeeya gaalada laakiin annagu waxay nala tahay wax ceeb ah agteena way ka cun tahay laakiin inta laysrabo intaan weli laysguursanin maqaayadda laysku raacaayo si muusgaafku u geli laha soo maaha laakiin marka laisguursado waxaa dhacaya dagaal iyo waxyaabo kale taana looma baahna saa darteed buu rasuulku tilmaamayaa haddaad afka u geliso xaaskaaga in sadaqo laguu qoraayo qolaa waxay ku fasireen waa biilka aad bixinayso biilka aada subaxii dhiibayso waa kuu sadaqa walaal sadaqada maa qofka bannaan keliya wax la siiyo ilmaha iyo xaaska waxaad siisaan sadaqay idin tahay sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala markaasaa cumar wuxuu yidhi ninkan dembi buu sameeyey rasuulka ilaahayow waayo qof uu wax uuga soo tegey ma jiro ciyaalkiisa famaa taraka liahlihi shay-an waxba ehelka uma soo dhaafin faqaala rasuulu calayhi الsalaaةu wasalaam hal taragta liahlika shay war ehelkaa wax ma u soo dhaaftay waa la qabsaday wax ma u soo dhaaftay yaa cabdiraxmaan faqaala nacam ha waa u soo dhaafay taraktu lahum waxaan uga soo tegey akara mima anfaqtu waxaan keenay oo aan bixiyey wax ka badan wa adyabkana fiican baan usoo dhaafay buu yidhi wax ka fiican oo ka qayr badan oo ka badan oo ka qiibsan baan usoo dhaafay qaala kam meeqa buu dhahay nebiga qaala maa wacada allahu warasuuluhu min alrisqi wاlkhayri wاljr ayaan usoo dhaafay buu yidhi maa wacada allah wuxuu ilaahay u ballanqaaday iyo warasuuluhu oo min arisqi ah wاlkhayri ah wاljri ah yamxaqu اllahu ribaa wayurbi الsadaqaat ilaahay ribada waa mataqaanaa ribada barakadu ka tirtiraa sadaqadana waa barbaariya subxaana wa tacaala qofkii noocan oo kale baa la yidhaahdaa oo caruurtii ahlu iimaan la wada yahay asagii aan laga shalaynaynin dhibaato kuma sugnay fuqahadu qaar yidhaahdaan hadduu bixiyo xoolihiisoo dhan sida abubakar oo kale qofkii sabir macruuf ku ah laakiin waad bixisay islaantii baa ku tiri waxaa loo baahan yahay ma haayo aawe waa sadaqe war sadaqada maaqa waxiba meeshii arrintaa meeshii timid marka taas sadaqa fiic ama adaaba shalaayeyba alla maxaa alla maxaa waxle u reeban waayey sadaqa laga shalaayay ajir fiican ma laha marka qofkii macruuf ku ah iyo xadiiskaanu soo marnay ciyaalkii la hurdisiiye cuntadii martida la siiyey waa mawduuc kale taa laakiin mar walba ma noqon karna saase ciyaalkii aan la qadinin waa mada waa dhaqaaqay aljeishun ciidankii ila tabuuk taboog bay aadeen wahunaaka meesha akrama allah ilaahay wuxuu ku sharfay cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ku sharfay bimaa lam yukrim bihi axada min almuslimiin wax uusan ilaahay qof ama axad muslimiinta ka mid ah uusan ku karaamaynin karaamuu ka helay meesha karaamadaasoo qof la siiyaysan jirin maxay ahayd faqad dakala waxaa soo gashay eh, waqtu salaa salaada waqtigeeda warasuulu llaahi salawaatu llaahi calayhi qaa'ib mid maqan buu ahaa xaaju ku maqnaa faama almuslimiin muslimiinta waxaa imaam u noqdo hogaamiyey cabdiraxmaan ibni cawf salaadii baa la gaahay markii la gaahay wakhtigiina galay nebigana dan iyo xaaje uu ku maqan yahay yaa dadka dujiyey maalintaa faama almuslimiin cabdiraxmaan ibni cawf muslimiinta cabdiraxmaan ibni cawf baa imaam u noqday wamaa kaadad uma sigin tatimu inay dhammaystiranto alrakcatu اluulaa rakacadii koowaad xataa laxiqa rasuul ilaa rasuulka uu soo gaaray sala اllahu calayhi wasalam wuu soo haleelay rakacadii koowaad maba dhammaaninba bilmusallaa buu meeshii lagu tukanaayey waqtadaa wuxuu ku dayday rasuulku uu ku gadaal xirtay cabdiraxmaan ibni cawf wa khalfahu gadaashida ku tukaday waa sharaf gooni ah nebi moxamed sala اllahu calayhi wasalam rakacadii koowaad ayadoonan dhammaanin buu yimid safkuu iska galay mar allaala markuu safkii salaada iska galay wuxuu ku dayday cabdiraxmaan ibni cof wasalla kalfahu fahal hunaalika meeshaa ma jiraa akrama wax ka fiican oo ka karaamo badan karaamatan xagga sharaftii karaamada wa afdalu ka fadli badan fadlan xagga fadliga iyo derajada min an yaqduwa inuu noqdo axadan qof imaaman imaam u noqdo lisayidi اlkhalqi wa imaami اlambiyaa moxamed ibni cabdilah sal اla alah wasalam qof nebi moxamed imaam u noqday sharafu dhiman ma jirtaa waa maya walamaa laxiqa markii uu haleelay alrasuulu rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee birafiiqi اlأclىa rafiiqii sare nebiga markii uu dhintay waaye jacala cabdiraxmaan ibni cawf yaquumu wuxuu bilaabay ama uu gudogalay inuu u istaago bimasaalixi ummahaati اlmu'miniin ummahaadkii mu'miniinta waa xaasaskii nebigae masaalixdooda iyo danahooda inuu asaga u istaago ayuu guda galay fa kaana wuxuu aa yanhadu mid u hinqado u istaagaa bixaajaatihinna xaajaadkooda waxyaabaha ay u baahan yihin xasaska nebiga asagaa u istaagi jiray fayakhruju waa baxaya macahunna ayaga micigooda idaa kharajna marka ay baxayaan wayaxuju wuu xajinaya macahunna micigooda idaa xajajna markay xajinayaan wayajcalu wuxuu yeeli jiray calىa hawaadijihina hawdajyaalkooda hawdajka waxaa la yidhahdaa meelaha dumarka lagu asturo khaasatan markay safarka yihiin ratiga marka la saarayo la rarayo bahalhaan oo kale ah oo inta saas loo saaro dumarka lagu asturi jiray waayo waayo aada iyo aad baa dumarka loo dhaqaalayn jiray xor may dhahaan carabta markaad fiiriso sida kuween oo kale maho ayagaaba reer guura ahoo wax hagaajinayo dhabarka laga saaraa ilmihii wixii oo dhanba saa marka gabdhaha waa la dhaqaalayn jiray si fiican baa loo xafidi jiray hawaadijka ay ku jiraan baa wuxuu saari jiray addayaalisata marada cagaarka ah dayaalisada waa marada quruxda badan ee cagaarka ah yuu saas ugu dabooli jiray u saari jiray wayanzilu waa degi jiray bihinna ayaga fi lamaakini meelaha allatii tasiruhunna ay jeclin inay degaan ayuu dejin jiray wa tilka taasi manqabatun waa sharaf oo min naqaa'ibi cabdiraxmaan cabdiraxmaan naqaa'ibooyinkiisa iyo sharafiyaalkiisa iyo qiimooyinkiisa markaa ka mida ah cabdiraxmaan ibni cawf wa hiqatan waana kalsooni oo min ummahaati almu'miniin bihi asaga ay ku qabeen cabdiraxmaan cabdiraxmaan kalsooni ay ku qabeen ayay ahayd cabdiraxmaan wahiqatan min ummahaati almu'miniina bihi waayo xaq lahu an yactaza biha yaftaqir waxaa xaqu ah oo u sugnaatay asaga yaxaqu ama yaxiqu waxaa u xaqiiq noqotay oo u mudnaydo u sugnaatay lahu asaga an yactaza bihaa inuu ku faano arrintaa uu ku cisoobo wayaftakhara faanna ay u noqoto haddiiba gabdhihii nebiga ka dhintay sal allahu calayh wasalam dadkii meesha joogay cabdiraxmaan uga kalsoonaan badnaayeen waa fiqo iyo manqabad iyo cizi iyo sharaf gooni ah walaqad balaqa waxa uu ka gaaray min biri cabdiraxmaan cabdiraxmaan wanaagsankiisa cabdiraxmaan ibni caf bilmuslimiina eh, muslimiinta intooda kale iyo wa ummahaati اlmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkoodaba annahu baaca wuxuu iibiyey cabdiraxmaan ardan dhul dhul buu gaday maalin lahu asaga uu lahaa biarbaciina alfa diinaar afartan kun oo dinaar buu ka bixiyey faqasamahaa kullahaa dhammaan wuxuu u qaybiyey fii bani zuhr reer bani zuhr reer bani zuhri ayuu markaa u qaybiyey qabiilka markaa la yidhaahdo waa aamina binti wahb umu rasuul qoomkeedii wa fuqaraa'i lmuslimiin muslimiinta kuwooda danyartana wax wuu ka siiyey waalmuhaajiriina nimankii muhaajiriinta ah wa aswaaji الnabiy nebiga xaasaskiisa calayhi الsalaatu wassalaam ayagana wax buu ka siiyey famaa bacaa ma dirin il falamaa goortii dheh bacaa uu u diray ilaa ummi اlmu'miniina mu'miniinta hooyadood caaishata ridwaan ullaahi calayha raadi ahaashada alla korkeeda ha ahaatee bimaa khasahaa wuxuu u khas yeelay ee uu ugu talagalay min daalika almaal maalkaa asagaa markuu caaisha u diray fasaalad way weydiisay way weydiisay ama qaalad waxay tihi man bacaa haadaa yaa soo diro ii soo diray haada almaal fa qiila waxaa loo yidhi cabdiraxmaan ibna cawfaa kuu soo diray faqaalad waxay tihi qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yaxnuu idin turi maayaan laa yaxnuu idin nixi maayaan calaykunna korkiina xaasaskii nebigu ula jeedaa nebiga min bacdi ani gadaashay ila asaabiruuna saabiriinta maahane dadka saabiriinta ay sabirka badan ma ahee wax kaloo idin turayaayo ma laha waxaa idin naxayo idin naxariisanaya ani gadaashay saabiriinta idan cabdiraxmaan ibni coof inuu saabiriinta ku jiro ayaa meesha laga fahmayaa meeshaa markaa laga fahmaya anigadaashay gadaashay waxa idin dhaqaalaynaya oo idin turayo idin naxariisanaya waa saabiriinta baqiyad waxay baaqi ku noqotay dacwatu rasuuli rasuulka ducadiisa calayhi الsalaau wasalaam licabdiraxmaan ibni cawf bian yubaarika allahu lahu inuu ilaahay u barakeeyey asaga xoolo fara badan baa loo barakeeyey oo tudallidu harinaysay oo joogaysay oo la joogtay asaga ahaanaysay waaye mamtadat bihi intay u jirtay isaga alxayaatu nolosha xataa hadaa ilaa uu noqday cabdiraxmaan akna asaxaabati saxaabada kuwa ugu hodantinimo badan ee ugu taajirsan khinan xagga taajirnimada wa akaruhum ugu badan faraa xagga hantida ayuu noqday saxaabada kuwa ugu hantida badan ugu xoolaha badan buu noqday faqad akhadat waxay gudagashay ama ay bilowday tijaaratuhu tijaaradiisa tanmuu inay kobcayso wa ayna kordhayso inay ziyaadadiisa sii kobcaysay badanaysay kordhayso taasay gudagashay faqad akhadat waxay guda gashay tijaaratahu tijaaradiisa tanmuu inay kobcayso watasdaadu ay kordhayso wadafiqad waxay gudad gashay bilowday ceerahu ceertiisii ceertu waa fardaha ama geela mar allaala markay raashin iyo waxyaabo saaran yihiin ayaa loola jeedaa tataraddadu inay kusoo noqnoqonayo inay kusoo noqnoqonayaan daahibatan min almadiina aw aayiba ayagoo ka sii baxaya madiina soo gelaya ilaha xaggeeda taxmilu wadoo xambaarsan liahlihaa madiina ehelkeeda waxay u xambaarsan yihiin albura bur wاdaqiiqa daqiiq wاduhna subag ama saliid wاhiyaaba dhar wاlaaniyata maacuun ama alaab wاiiba wax iiboo carfahaya wa kullu maa yaxtaajuuna ilayhi iyo wax kastay u baahan yihiin tijaaradiisu waxay bilowday inay geelkiisa iyo ceelkiisa iyo xoolihiisu ay baxaan ay soo galaan intaasoo xoolay wadaan waxay wadaan bur iyo beriis iyo waxay wadaan saliid iyo dhar iyo alaab iyo maacuun taasay bilaabeen iyo wax walboo loo baahan yahay wa tanqulu inay soo rarto oo ay soo xambaaraan maa yaqdulu can xaajaatihim wax xaajaadkooda ka badan weli oo mimaa yuntijuunahu waxyaabaha laga loo baahan yahay ah oo laga tijaaraysto oo mimaa yuntijuunahu waxyaabaha ay u baahan yihiin xaajaadkooda wax ka badan ayay markaa keenaysay xoolihii ama safarkiisii iyo ganacsigiisii wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa qadimad waxaa soo gashay ciir ciir baa u soo gashay cabdiraxmaan ibni cawf waa ratiyaalka iyo halaha raashinka ganacsiga saaran taasaa markaa loola jeedaa ayatuha alciiru inakum lasaariquun safar leeyahoy idinka waxaatiin tuuga waatay aayaddu tilmaantay safarkii cabdiraxmaan ibni cuf baa cala almadiina magaalada madiina soo galay wa kaanat waxay ahayd mu'allafatun tug ka kooban min sabca mi'ati raaxila toddoba boqol oo raaxilo ayay ka koobnaayeen toddoba boqol oo raaxilo ahoo gaadiid ah nacam haa hala yaabin sabca mia raaxilo waa wahiya taxmilu waxay ku xambaarsanaayeen calaa dahrihaa dhabarkeeda almiira dacaam miira ay ayay wadeen miiradu waa طacaamka wاlmataac alaab wa kullu maa yaxtaaju ilayhi الnaas iyo wax walbay dadku u baahan yihiin iyo markay xambaarsanaayeen fama in dakhalat اlmadiinata maba aysan soo gelin magaaladii madiina xataa rujat اlardu bihaa rajan ilaa ay ruxatay arladii oo dhanba toddoba boqol oo geel oo intaasoo mataac iyo alaab iyo wax loo baahaya saaran saliid iyo dhar iyo maacuun saaran arladii baa ruxatayba xataa rujat اlardu bihaa raja ruxashada macnaha inay gerirtay meehee shanqartooda iyo dhawaaqooda iyo qayladooda iyo dadkii u soo baxay xaladdaa waay wa sumica lahaa waxaa laga maqlay dawiyun guux baa la maqlay wadajatan iyo shanqar daja macnaha qaylo iyo dawi iyo guux waxaasoo dhan ba fa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi ridwaan ullaahi calayha raadi ahaashada alle korkeeda ha ahaatee maa haadihi raja waa maxay guuxan bay tiri rajadan iyo qayladan iyo ruxashadan iyo guuxan waa maxay faqiila lahaa waxaa loo yihi ciirun licabdiraxmaan ibni cawf waa safar cabdiraxmaan ibni cawf iskaloo u yimid sabca mia naaqa waa toddoba boqol oo halaa oo taxmilu lbura wadaqiiqa watacaam bur iyo daqiiq iyo qamadi iyo tacaam kulli saaran waayaa la yidhi faqaalat caaishatu waxay tihi ridwaan ullaahi calayha baaraka allah ilaahay lahu asaga ha u barakeeya fii ma acطaahu fi اdunya fii maa wixii acطaahu alla uu siiyey fi dunyaa adduunka uu ku siiyey allah u barakeeyo bayca mushtarkiisa iyo ganacsigiisa iyo xoolihiisa allah u barakeeyo wala hawaabu alaakhirati aakhira hawaabteedaasa acdamu ka sii weyn wuxuu aakhira ku leeyahay ayaa cabdiraxmaan ka weyn laakiin rabbi ha u barakeey wuxuu adduunka ku siiyey taajirka shaakirka ah ama aniga shaakirka ah iyo culimmadu tilmaamaanay wuu ka fadli badan yahay faqiirka saabirka ah ila labaa laisaga baahan yahay haddaad faqiir tahayna sayr baa lagaaga baahan yahay haddaad hantiilo tahay ood xoolo leedahayna waxaa lagaaga baahan yahay shukri waa labadaa xaalad labadaa waxaa ka baxsan waxaa ka baxsan faqiir kibir badan iyo taajir aan shukrinaynine shukri la-aantana waxaa laga wadaa hantida ku bixiya meel ilaahay aan ugu talagelin subxaana watacaala sidaa darteed ayay caaisha waxay tidhi ilaahay ha u barakeeye wuxuu adduunka ku siiyey fawaabta aakhiro iyo abaalgudka aakhiro ayaase uga weyn waayo falaqad samictu waxaan ka maqlay rasuul allah yaquul asagoo odhanaya yadkhulu wuu gelayaa cabdiraxmaan ibnu coof aljannata xabwan asagoo gurguuranayuu gelayaa bay tii asagoo gurguuranaya ayuu gelayaa nebigoo dhahaya cabdiraxmaan ibni cawf ayaan markaa maqlay muxuu u gurguuranayaa cabdiraxmaan ibni cawf alla waxay tilmaameen waa hantida faraha badan qofka si kasta uu cibaado badan yahay xoolihiisu ay nadiif u yihiin si kasta xalaal uu yahay hantada badan wax nusqaaun bay leedahay waata xadiisku tilmaamay fuqarada muslimiinta jannada waxay gelayaan dadka taajiriintaee mu'miniinta ah intaysan gelin shan boqol oo sano ka hor iyo fuqarada ka horeeyan laakiin waa la xisaabaya intee ka keentay shininka xaggee ka soo bixisay kaka maxaa laga xisaabaa faqiirkii waa kaan soo marnay hanti kastaba nin uu bixin jiro meel dhigi jiray culays adduunmaba wadinba meelaha istoobyada ee mtaqaanaa wax lagu fatasho haddii gaari yar aad iska wadatoon waxba saarnayn intisaal laguu firiya bax lagu dhaha laakiin markay rar kuu saaran tahay saddex bar meeshaad joogaysaa soo maa waa adduunka keliya caaqiro waa laisweydiinayaa xaggee ka keentay xaggeena ku bixisay xoolaha sidaa darteed bay shan boqol oo sano bannaanka taagan yihiin nimanka oo weliba dadka la tilmaamayo taagan waa dadka hantidooda nadiifka tahay aan qish iyo qiyaano ku jirin beec fiican dadka ka geday aan dadka dhicin aan ribo iyo xaaraam gelinin oo nadiif ah kuwaasaa laga hadlaya maa kuwa kale hantida badnaa kaasoo ay ka bannaanka ku xayiran ee bannaanka taagan dadkaana wayba galeenba ayagoo raaxaystay oo amaakinahoodii degay iyay gadaalka degayaan qola waxay dheen marka xabbiga waxaa loola jeedaa waa hantida iyo xoolaha faraha badan taasaa mancinaysa kana mancinaysa inuu si kale markaa ku galo laakiin hadal sugan maahan bay yidhaahdeen waayo qofka mar allaala markuu ilaa subxaana wa tacaala xoolo siiyo xoolahana sidii loogu talagalay uu u keeno una bixiyo una dhaqmo khayrkii wanaaggana ku bixiya waa suuragal inuu ka fadli badan yahay ninka faqiirkan waxba haysanin way xadiisaa tilmaamaya dahaba ahlu duhuur niman ool xoolo qabeena waxay la tageen ujuur iyo ajir fara badan waa nimankii oo fuqaradaa nebiga u yimid markaasay dhahan yaa rasuul allah nimankii oo xooloqabeenka ahaa waxay la tageen darajooyin waaweyn iyo naciimo fara badan way tukanayaan saan u tukano ilan asagu waa taajir kanna waa faqiir masaa'idkana faqiir iyo taajir waa soo geli karaa nin halkaa taagane lacag keen dhahay ma jir markaad tukanaysid saa darteed way tukanayaan saan u tukanayno way soomayaan saan u soomayno laakiin waxayna dheerayaen way xajinayaan anagu ma xajin karno waa ka xajkii aadaama waad ka fadhidaa way cimraysanayaan annagu ma cimraysan karno way sadaqaysanayaan waxaan sadaqaysana ma haysano way xoraynayaan waxaan wax ku xorayna ma haysano intaasuu rasuulku yidhi miyuusan ilaahay idin samayn idinka xataa waxaad sadaqaysataan subxaana allah waa sadaqo alxamdu lilah waa sadaqo walaa ilaaha ila allah waa sadaqo allahu akbar tawxiidaysi waa sadaqo meeshaa fadhiiso maantao dhan subxaa allah dhe sadaqaad la baxday alxamdulilah dhe sadaqaad la baxday taasuu ilaahay idinka idiin sameeyey idinkana saa sameeya way baxeen nimankii xoolo qabeenka waxay soo maqleen in raggaa subxaana allah alxamdulila sadaqa tahay afka maa laga haya ayagana dhinac ay subxaana allah alxamdulilah walaa ilaha illa weli sidii waa laga sareeya waa soo noqdeen haddan maraad ayagoo ishtakaa yaa rasuul allah samica ikhwaanuna walaalaheen way maqleen waxaadna amartay waxaan samaynay sameeyena maxaan samaynaa sariga tagu yidhi dalika fadl llah yu'tiihi man yashaa waa fadli ilahay qofku doo ilahay siiya subxaana watacaala subxaan allah dhihin maa dhihi karnaa waa maya saa darteed haddii laydinka daba yidhi xooluhu idan waa fadli ilaahay qofkuu doonuuna ilaahay siiya subxaana watacaala marka xaaladda waxay tilmaamaysaa cabwiga iyo gurguurashada allah gara subxaana watacaala wa qabla an tabruka intaysan fariisanin ka hor annuuqu halihii geelyaalkiisii usoo soo galay intaysan fadhiisanin kaana albashiiru bishaareeyihii wuxuu ahaa yanqulu mid uraray ilaa cabdiraxmaan ibni cawf maqaalata ummi اlmu'miniin mu'miniinta hooyadood caaisha oraahdeedii wa yubashiruhu biاljanna iyo bishaarayntiisii jannada loogu bishaareeyey hadalkii caaisha oo ahaa nebigan ka maqlay cabdiraxmaan ibni coof jannada ayuu gelaya isagoo gurguuranaya intaysan halihiisii fadhiisanin yaa nin bishaareeya intuu cararay wuxuu u geeyey u guuriyey hadalkii caaisha ee ahaa bishaarayntii jannada famaa in laamasad maysan taabaninba haadihi اlbishaara bishaaradaa samcahu dhegihiisa xataa taara ilaa uu soo duulay ama uu duulay dheh musrican asagoo soo degdegaya ilaa caaishata caaisha duulitaankan duulitaankii shimbirtoo kale mehe wuu soo carru soo degdeg un baa loola jeedaa waa soo degdegayo caaishuu u yimid wa qaala uxuuri yaa ummaa hooyoy aanti samictirna dalik adi miyaa arrintaa ka maqlay min rasuuli sala allahu alayh wasalam saas miyaad nebiga ka maqashay cabdiraxmaan baa jannada gurguurasho ku gelaaya faqaalat nacam xaabay tiri fastaaara wuu duulay haddana faraxan fastaaara wuu isduulsiyey haddana wuu soo duulay faraxan farxad buu la soo duulay wa qaala wuxuu yidhi lain istadactu haddaan kari lahaa ama aan kari karo laadlan laadkhulannaha waan gelayaa qaa'iman anigoo taagan haddana waan dadaala macnaha haddaan istaagnaasha awoodi karo istaagnaashaan ku gelayaa buu yidhi shiduka waxaan markhaati kaaga dhigayaa umma hooyoy anna haadihi alciira safarkan jamiica jamiicahaa dhammaantood biaxmaalihaa waxa saaran oo dhan waa qataabihaa rarada saaran oo dhan waa axlaasihaa waxa ku daboolan oo dhan axlaaska waa inta aan rarada akhtaabka la saarin juuniga yarkii waxyaabaha korka la saaro ilan mar allaala marka dameerka iyo hasha iyo la raraayo akhtaab baa horka la saaraa marka hore marka la saaro wax badan bay kuu qaadayaan laakiin asagoo qaawanoo waxba aan la saarin haddii la yidhahdo waa la waa la saaraa oo waa la rarayaa waxaa dhici karta inuu wax yar kuu qaado marka axlaaskii akhtaabkii axmaalka intaasoo dhan wixii saarnaa waayo waxaan kaaga markhaati gelinayaa buui ishhid waxaan markhaati kaaga dhigayaa yaa umma hooyoy anna haadihi alciira xoolahan jamiicaha dhammaantood waxa meesha saaran oo dhan waa raashinka biaxmaalihaa waxa ku raran korkooda oo raashinkii ahaa wa aqtaabihaa waa rarada la saaro ama juuniga ama waxyaabaha kale ama geedka salliga oo kale ah ee loo dhiga dhabarka iyo wa kan hoosaba fii sabiillah baan ku bixiye buu yidhi markhaati iiga noqon wamundu dalika alyawmi maalintaa laga bilaabo maalinta alablaji quruxda badan alagari ee iftiimaysa alladii maalintaasoo yubashiru fiihi loogu bishaariyey cabdiraxmaan ibni cawf bidukhuuli ljannati jannada gelitaankeeda facadama waxaa weynaaday iqbaaluhu soo qaabilitaankiisii calaa iqdaaqin daadinta shubitaanka iyo daaddaadinta almaali maalka uu daaddaadinayo iyo watadilihi bixitaankiisa ayuu soo qaabilay daaddaaditaankan la tilmaamaya laga macnaheeda in xuxumo iyo meel lagu daadaadinayo ma aha waa ku bixin jid kasta oo khayra lagu bixiyo inuu ku daadiyo meel kastoo khayr ah taasaa markaa loola jeedaa waayo aayadda qur'aankee diiday mubadirnimada ee la yidhi dadka mubadiriinta ah kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shaytaan lirabbihi kafuura lagama wado qofka haddii hanti badan uu ku bixiyo meel ilaahay raalli ka yahay subxaana watacaala hal shilin haddaad ku bixiso meel ilaahay raalli ka yahay mubadir baa tahay malaayiin ama malaayiin haddaad ku bixiso meel ilaahay raalli ka yahay mubadir ma tihiin macnaha mubadiriinta ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala walaa tubadir tabadiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shaytaanu lirabbihi kafuuran shaytaankana rabbigii wuu ku kufriyey waa markaad ku bixiso meel ilaahay aan raali ka ahayn waa marka ciyaalkaagoo u baan aad jaad ku cunto waa marka ciyaalkaagoo u baan aad sigaar ku cabto waa ilaahay subxaanah wa tacaala meel uusan raali ka ahayn khamri iyo qimaar iyo balaayo iyo dhib inaad hantida ku bixiso sidaa darteed baa wax badan laga yaabaa in dadku ay saqinimo ku arkaan saaxiibada sababtu maxay tahay xabad sigaar iidib markuu kulaad leedahay war xabadkii urbaakad qaado waxaa samayaysaa nin saqiya soo maa gacan furan bule walaa waa saqi waa gacan xaguu ah, gacan fureen naar buu u gacan furan yahay nin gabankaa yar iidib majintan may hurduf qaaduu leeyahay suga bixinaya taas ma aha saqinimo taas waa mubadirka lagu tilmaamayo meelaha aan khayrka ahayn wax kubixinteeda bixinteeda iyo alla diida masaajida lagu dhiso masaakiin iyo agoon garoobi dad dhibaataysan mashaakil iyo mutaqaanaa dad isbitaalla ku jira cisbitaallo la dhiso iskuulaha dadka wax lagu baroo la dhiso maxalka noocaasi khayrka alla ugu talagalay subxaana wa tacaala waxyaabaha kale ee ka soo haray ayaa markaa la diidayaa marka maalintaa laga bilaabo ablajkee quruxda badan aqarkee iftiimaysa ee loogu bishaariyey cabdiraxmaan ibnu coof inuu jannada gelaayo wuxuu sii weyneeyey inuu iqbaalo uu soo qaabilo u soo jeesto calaa iqdaaqi almaali daadaadintii qubitaanka maalka iyo wabadlihi bixitaankiisa jidka keyrka uu ku bixiyo fajacala wuxuu gudagalay yunfiqhu inuu buuxinayo xoolihiisa kiltaa yadayhi labadiisa gacmood oo dhan yamiinan wa shimaalan wa siran waiclaanan furaysi muuqata si qarsoon midig iyo bidix labadii gacmood inuu ku bixiyo ayuu markaa bilaabay saas ay tahay soo kordhaysa haddana xayu tasadqa meel uu sadaqaystay biarbaciina alfa dirham afartan kun oo dirham oo min alfida fida ah uma tabacahaa isla markii wuxuu ka dabageeyey biarbaciina alfa diinaar oo dahaban dahab ah uma tasadaqa bimiati uuqiya laba boqood uuqiyu bixiyey haddana oo min adahab uma kabacdi xamala wuxuu ku xambaaray mujaahidiina fii sabiili illah kuwii alla jidkiisa ku dagaalamahayey calaa khamsamiati farsin shan boqol oo faras uma xamala mujaahidiina aakharin kuwii kale calىa alfin وahamsamiئa raaxila oo raaxilo io gaadiid ah walamaa xadarat cabdiraxmaan ibna cawf alwafaat markay geeridii ku soo xaadirtay ictaqa wuxuu xoreeyey khalqan kafiiran khalqi fara badan oo min mamaaliikihi wuxuu hantay ah addoommadiisii wa awsaa wuxuu u dardaarmay likulli rajul nin kasta oo baqya ka haray min ahli bedr biarbacami'a diinaaran dahaban afar boqoloo diinaar oo dahab ah faakhaduuha jamiican dhammaantood way qaateen wa kaana cadaduhum mia boqol bay ka koobnaayeen wa awsaa wuxuu u dardaarmay likulli waaxidatin mid kasta oo min ummahaati lmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkooda ka mid ah bimaalin jaziil xoolo fara badan xataa ina ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood caaisha ridwaan ullaahi calayha raadicaashooyinka alla iyada korkeeda ha ahaadee kaiiran in badan maa kaanad waxay ahayd tadacuu lahu mid u ducaysa cabdiraxmaan fataquul waxay odhan jirtay saqaahu allah allah ka waraabiyo min maai salsabiil salsabiil biyaheeda dartii salsabiil ilahi ha ka waraabiyo salsabiilka waa meesha alla tilmaamay subxaana wa tacaala nimanka ahlu janna wayusqawna fiiha ka'san kaana misaajuha zanjabiila caynan fiiha tusamaa salsabiila salsabiilkaas ilaahay ha ka waraadiya bay tihi uma intaa ka bacdi inahu bacda daalika markaa kadib kullahu dhammaan ay saa u dhaceen intaa dhammaantood kadib khallafa wuxuu u dhaafay u uga tegey liwarahatihi dadkii dhaxalkiisa lahaa maalan maal buu u dhaafay laa yakaadu aan sigeen yuxsiihi cad in tiro lagu koobo waa tirinaynaa haddaan dhahno lama koobi karo xayثu meel taraka uu ka tegay alfa baciirin kun rati wa miata farasin boqol faras wa alaaثaةa aalaafi shaatin saddex kun oo riyood wa kaanat nisaa'uhu dumarkiisu arbacan afar bay ahaayeen fabalaqa waxaa soo gaaray rubcu umni fabalaqa rubcu humni humun rubciisii baa soo gaaray macnaha mid kasta humun bay qaybsadaan markay dumarku afar yihiin amase yihiinba haddii awlaad marka mayd u joogo alladii kaasoo khasa uu u khaas yeelay kulla waaxidatin mid kasta oo minhunna ay ka mid ah wuxuu khaas u yeeshay dumarkii amaaniina alfan siddeetan kun wa taraka wuxuu ka tegay min aldahabi waalfida dahabka iyo qalinka xaggiisa maa shay qusima haddii la qaybiyey bayna warahatihi maa shay buu uga tegay qusima loogu qaybiyey bayna warahatihi dadkii dhex lahayay bilfu'uusi fas fees baa loogu qaybiyey markii la sii lahayay waxaa la soo qaatay baashan garweynta ah ayaa lagu goynayaa ilaan waa dhagax fidaha iyo dahabka intuu markaa isku jiro xataa intii ta'aharad ay barareen aydiya rijaali raggii gacmahooda min taqtiicihi gosmadiisa fees baa intaa la qaataa dahabkii qalinkii inta gobol loogu leeya qaado gobol loo gooyo ilaa gacmii ay ka barareene ta'fiir ay markaa yeesheen ama dhiig ay soo fadhiisteen goynta darteed kullu daalika intaa dhammaanteed wax kale ma ahee waa bifadli dacwati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay ducaduu u duceeye fadligeedii waaye bian yubaarika lahu inuu ilaahay u barakeeyo fii maalihi maalkiisaa loogu duceey laakiin laakiinse daalika almaalu maalka kullahu dhammaan lam yast muusan ku fidnoobin mana fidnaynin cabdiraxmaan bin cawf cabdiraxmaan ibna cawf maalkaasoo dhan miduu ku fidnoobay ma ahayn walam yuqayirhu mana uusan doorinin ma isbedelin fa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra'awhu markay arkaan bayna mamaalikihi hadday ku dhex arkaan mamaaligtiisa addoommadiisa dhexdooda lam yufariquu maysan kala soo jirin baynahu wa baynahum ayagii asaga sideenoo kale ma aheenoo qofkii wax yar helaa dadku iska karamumarsiiyaa salaantuu shalay ku salaami jire ma ku salaamaayo meeshuu shalay fadhiisan jira ma fadhiisanaayo meeshii dadkuu ka shaxaadi jira xataa hadduu is yidhaahdo ragga saaxiibadaada shal waa iskula jirteen maanta wax ku siiyey ha ilooyn way fiicnaan lahayd meesheeda uga tegaya kursigooda shacaadkooda markaasuu baawarku aag marayaa saa ma noqon cabdiraxmaan ma doorsoomin ma isbedelin asaga iyo addoommadiisa haddii la arko lama kala aqoon lama kala garanaynin waa isku dhar waa isku catar waa isku kabo waa isku yaa loo shaqeeya yaan loo shaqeyn lama kala yaqaano saa darteed baa shaqaalayaasha maanta noo shaqeeya dhib fara badan mara xun iyo waa cusbugay wataan tii loo shaqaynayayna xinnaheeda u saaranoo waxay wadataa dirac iyo waxyaabo qurucood iyo dahab iyo wax noocaasoo kale ah sidaa darteed baa qofka shaqaalaha ah wuxuu nagu leeyahay xuquuqaad aad iyo aad u weyn aanan dhammaanteen aqoonin xaqiisa in la dayaca waa mamnuuc xataa nebigu wuxuu ohan jiray ha ku kelifina hawl aysan qaban qaban karin haddaad ku keliftaan xataa ugu kaalmeeya ayuu nebigu dhihi jiray sal alla alayh wasalam u kaalmeeya bani aadam waaye raaxu u baahan yahay saad ugu baahan tahay wuxuu u baahan waxaan tabar iyo dhiba u geeya maahee ma jecleen asaga laftigiisa wuu jeclaan lahaa in loo shaqeeyo bacdamaa saas ay taho ilaahay idinka fadli siiyey dhib kuma sugna ha idiin shaqeeyaano wixii ujarada lagu heshiiye lagu oo heshiiye siiya weliba nebigu wuxuu ohan jiray shaqaalaha siiya ujaradooda intuu dhididkoodu qalalin buu dhihi jiray sal alla alay wasalam intuu dhididkiisu qoyan yaha la siiyaa maanta beri imow saa dambe imow beri imow wixii ay ay kugu lahaydba waxaa laga yaaba baawar inuu ka dhameeyeyba suu maalin kasta kugu imaanayo dadka noo shaqeey aan wanaajina walaalayaal qof kasta qofka u shaqeeya waxa loogu talagalay inuu wanaajiyo inuu dhibo ma aha inuu mashaakileeyo ma aha waa loo sheeg sheegaa intaasaad leedahay saacaad maarkay bisha saa u dhammaato in faraha laga saaraa fiican inuu dagaal qaaraa dagaal looga qaadaa qaaraa dacwo looga qaadaa ila markii lagu shaqaynaya waa is wanaajinaysayo nin waxaa iska dhigaysa badrooniye lacagta bixideeda ma taqaanid miya ilaa dadka qaarkood ee loo shaqeeya inta la tago meelaha dacwada lasoo dacweeyo xoog looga qaado saa ayaa la samaynin walaalayaa qofka shaqaalaha xaquu leeyahay qofka midhiigee kuu shaqaynaya abaalgud buu leeyahay abaalgud dheeraada maba naga rabaane annagana maba siinee xaqooda yaan la dayacin keliya saasay muhiimadda ku jirtaa xaaladda iyo wanaagga meeshaasuu ku jiraa jikadaa la seexina meesha biyaha wasakda marayana la seexina meesha ciyaalku ay marmarayana la seexina waad u jeedaa cabdiraxmaan iyo addoommadiisa lama kala soocayo sariirtuu ku seexdo ayay ku seexanayaan waa marada bustaha u hugtay huganayaan haddii la yidhaahdo ha la kala sooco ma la kala sooci karo marka saasaa loogu talagalay waqad utiya daata yawmin maalin maalmaha u saaxiibkaa waxaa loo keenay waa cabdiraxmaan ibni cawfe biacaamin raashin wahuwa saa'imun asagoo sooman fa nadara ilayhi waa eegay marka raashinkii buu saa u fiiriyey uma kabacdi qaala wuxuu yidhi laqad qutila muscab ibnu cumayr baa la dilay wa huwa khayru minii waana iga khayr badnaa waa tawaaduc annaga qof kasta qof kale asaa isla fiican looma looguma talagelin qofka kaa liita laftigeeda waxaa la rabaa inaad dhahdo asagaa igaho asagaa iga sarreeya asagaa iga sharaf badan asagaa qur'aanka iga yaqaana asagaa iga cilmi badan asagaa iga saa'a xataa ka cilmi badnow waayo cabdiraxmaan ibni coof waa tobanka jannada loogu bishaareeyey ayuu ku jiraa saa darteed buu yidhi muscab ibnu cumeer baa la dilay wuuna iga khayr badnaa famaa wajadnaa lahu uma aanaan helin eh, ilaa kafanan kafan yar maahane inqaطaa haddii la daboolo ama uu daboolo ra'sahu madaxiisa badad rijlaah lugihiisaa faydmahaya wainqaطaa hadduu daboolo rijlayhi lugihiisana badaa ra'sah madaxiisaa daahiraaya uma ka bacdi busida ama basada allaahu allaa fidiyey lana anaga min addunyaa adduunka xaggiisa waxaana loogaga fidiyey maa basata wixii alla fidiyey subxaana wa tacaala adduun fara badan baan helnay wa inii anigu la akhshaa waxaan ka cabsanaya an yakuuna inuu ahaado hawaabunaa abaal markeennii qad cujila lanaa naloo soo dedejiyey inaan aakhiraba waxba ku lahayn baan ka cabsana buu yidhi maanta waxaa nala siiyey inuu noqdo aakhir waxaan ku lahayn uma kadib jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu oynhayo wayanshiju uu aad u oynhayo macnaha ilaa codkiisu soo baxay xataa caafa ilaa uu ka tegey aطacaama cuntadii tuubaa laan janna licabdiraxmaan ibni cawf ay u sugnaatay wa alfa kibطin kun kibطi iyo majeersi asagay u sugnaatay asagaa mudan in kun jeer qibdi loo samey qibdi waxaa la yidhaahdaa allow yaa kaasoo kale kaa dhiga ilaahoo kaasoo kale yaa kaa dhiga in la dhaho kun jeer asagaa mudan cabdiraxmaan ibni cawf faqad basharahu rasuulku wuxuu ugu faqad basharahu biاljannati jannada waxaa ugu bishaareeyey assaadiqu run badani almasduuq la rumaystay hadalkiisa waa moxamed ibni cabdillaah wa xamala waxaa qaaday janaasatahu janaasadiisa ilaa mahwaahu alakhiir mahwadkiisii hoyadkiisii dambe ee ugu dambeeye waa qabrigee waxaa u qaaday khaalu rasuuli rasuulka abtigii sacd ibn abi waqaas wa sallaa calayhi waxaa ku tukaday dunnuurayni wa cumaan ibni cafaan dunnuurayn baa lagu magacaabaa waayo laba gabdhood oo nebiga uu dhalay yaa marba mid ka dhimatay asagana shayacahu waxaa sii sagootiyey amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii almukaram lwaj wejigiisii karaamada lahaa waa cali bni abi aalib wahwa yaquul cali wuxuu dhahayey laqad adragta waad soo haleeshay cabdiraxmaanow safwahaa xareedeedii baad soo haleeshay safwaa biyaha macaankae nadiifkae saafiga ah ayaa soo haleeshay diintan ayadoo nadiif ah oo saafi ah oo aan la calwinin oo aan la wasaqayn sida dadka ay yeeleen maanta oo kale yaad soo gaartay wasabaqta waad ka fakatay oo waad ka tagtay zayfahaa zayf waa muzayf waxyaabahaan waxba ka jirin yaa la waraaqooyinka been abuurka hamzayf la yidhaahdaaye zayfkeedii iyo wixii xumaa iyo mar allaala markay dadku xumeeyeenna waad ka dhaqday oo waad ka hormarto ilahay kuma gaarsiinin yarxamuka allaahu ilaahay ha ku naxariistee cabdiraxmaanow rabbi ha kuu naxariista laqad adaragta waad soo haleeshay oo waad soo gaartay diintan safwahaa nadiifkeedaad soo gaartay biyaha xareed ayadoo ah oo aan wasakh iyo waxba markaa gaarin wa sabaqta waad ka dhaqday oo waad ka hormartay oo waad ka fakatay zayfahaa musayfkeeda iyo wixeedii la xumeeyey yarxamuka allaahu ilaahay ha kuu naxariistee rabbi ha kuu raxmada cabdiraxmaan ibni cawfew saasuu lahaa cali bni abi aalib mar allaala markuu sii sagootiyey janaasadiisana uu qaaday cabdiraxmaan ibni cawfaan meesha oga baxnay rabbi haddii u idmo subxaana wa habeen dambe waxaanu qaadan doonaa saxaabi qiimo badan aad iyo aad u taariikh macaan lagu magacaabo jacfar ibni abi aalib ilahay xaqa waxaan ka barayna xaqana waafajiyo khayrkii wanaagana nagu sugo wabiاllahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam